bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii aad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray kitaab اlfadaa'il khaasatan baab الsawm xalay waxaynu soo maray adiladii ku saabsanayd soomka waajibnimadkiisa iyo fadliga iyo qiimaha uu shareecada ku leeyahay iyo wixii ku tacalluqay axkaamta qaybo kamida mida ah. xale waxaynu soo maray qeexidda soom waxaa la yidhaahdo luqatan wa istilaaxan amaa arkaantiisu soonka arkaantiisu waa labo laba rukni buu soomku leeyahay anniyatu waalimsaak soon haddii la tacriifiyo waa alimsaaku can اlmufatiraati biniyati اtaqarubi ilى اllahi subxaanaه wa tacaala min طuluuci اlfajri ilaa guruubi الshamsi baad xalay soo marteen tacaariifkana waa jiraan arkaanta iyo tiirarka uu ku taagan yahan soomku waa labo inaad niyeysato ood maalinka inaad soomaysa niyada aad ku qabato qalbiga aad ka go'aansato inaad soonto iyo agoo ka afhaysta oo iska dhowro iska ilaaliya waxyaabaha soonka buriya jabiya labadaa rugni buu leeyahay shuruudda uu ku asaxo soonku waa afar shuruuddu soomna afar weeye arkaantiisu waa labo qeexidiisana waa sidaa iyadaa shuruudda uu ku asaxahayo waa afar shardi saddex waxaa laga eegayaa ruuxa soomaya hal shardina wakhtiga la soomayaa laga eegaya ruuxa soomaya waxaa loo shardiyaa inuu muslim yahay waa shar hadduusan muslim ahayn sun ka asixi maayo shardiga labaad waa inuu caaqil yahay oo maankiisi iyo miirkiisu joogo oo uusan waallayn hadduusan caaqil ahayn soon kama asaxayo shardiga saddexaad ee laga eegayo ruuxa soomaya waxaa weeye annaqaa'u min alxayd waannifaas in ruuxaasi oo dumarkaoo kale uu daahir ka yahay xukunkii caadada dumarku ay heli jireen ama dhig dhalmeed saddexdaa shardi waxay u laabataa ruuxa soomaya islaamnimada caqliga iyo annaqaa'u min alxayd waannifaas shardiga afraad ee u laabanaya wakhtiga waxaa la yidhaahdaa waa alwaqtu alqaabilu lisawm xilliga aad soomayso waa inuu yahay xilli soon qabta soonna uu geli karo maalmo waxaa jira soomka ka caagan hadda haddaad soonto adoo muslima oo caaqila oo baaliq oo daahir ka ah xayd iyo nifaas soonka uusan kaa asaxaynin ka ayaam alciid sida maalmaha ciidoo kale maalmaha ciidoo kale soon ma asaxo muusan u asaxaynin maalinkaas qudhigiisa laf ahaantiibu wuxuu ka caagan yahay soon alwaqt alqaabilu lisoon baa sharti ah afartaa sharti waa shuruudii soomku uu ku asaxayay labana waa arkaantiisii qayxidiisi iyo tacriifkiisna waad soo marteen maxaa kuu hadhay sababka uu ku waajibo xalaad soo marteen sumu liru'yatihi wa afطiruu liru'yatihi sababka uu soon waajibo ee wujuubkiisa uu kugu qabanayo waxaa weeye inaad bishii ramadaan ay bilato ood ogaato maanta inay ramadaan tahay ama caawa ay ramadaan tahay sabab اlwujuub arkaanu الsawm iyo shuruuطu sawm sixati الsawm iyo tacriifkiisu intaa marka waa halweynaadka ee uun aad kutubta fiqiga ka muraajacayn doonto faahfaahinteeda iyo tafaasiisheeda caawa waxaan bilaabay sheekhu bilaabay aadaabtii iyo akhlaaqdii iyo anshixii soomka uu lahaa ee bilaysay ee wanaajinaysay qaybo ka mida baabu fadli الsuxuuri wa taakhiirihi maa lam yakhsha طuluuca اlfajr wuxuu baab yahay suxuurta in la hiraabto oo la suxuurto intaan salaadu la gaadhin wakhtigeed u dilaacin ka hor suxuurtuna waa wixii la cuno inta badan waxay ku dhacdaa wixii la cuno fajr ee ogta oog beenalayda ilaa midda runta inta u dhaxaysa ogta hore iyo ta damba dhexdooda raashinka iyo calafka la baadka la qaata suxuur la yidhaahda baabu fadli suxuuri suxuurta fadligeeda buu baabya in la yaraabto suxuur waa la yaqaana iyo waa ta'khiiri in dib loo dhigo oon xilligii hore aan la suxuuranin xilligay salaadu soo dhowdahay oo aadaankii labaad dhow yahay oo dilaacii salaadda la taagan yahay in la suxuurto inay fadli badan tahay maa lam yakhsha ruuxa muslimkii soomaya hadduusan ka baqin uusan ka cabsan tulaca alfajri assaadiqi weeye oogtii labaad inay dilaacdo can anas bn maalik radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh waalih wasalam tasaxaruu muslimiinay suxuurto hiraabta cunto hiraabta cuno hiraabta fa ina fi suxuuri suxuurta waxaa ku jira barakatan khayr baa ku jira muttafaqun calayh barakadu barakatu acaam cinda ahlicilmi raashinkan barakuu leeyahay biyahan iyo cabbitaankan barakaa la socota waxaa laga wadaa cibaadada ilaahay baad u kaalmaysan wixii raashiina ama calafa ama biya ama baada eed ugu xoogaysato ilaahay cibaadadiisi iyo camal khayra inaad samayso ayaa barakada laga wada barakatu acaami maa yakuunu cawna cala alcibaada ayaa la yidhaahdaa raashiinka aad cunto ama calafka aad cunto baadiya biyo wixii aad qaadatay ilaahay aadan ku caabudin ee bardoodan kale iyo howlo kale aad ku qabsato baraka ma lah wixii biyoey baadee gankaada galeed ilaahay ku caabudad ku xoogaysatana waa raashiin barakaysan nabigu saasuu yidhi fa inna fi suxuuri raashiinka hiraabtaa waxaa ku jira barakatan baraka ku jirto cibaadada soomka loogu xoogaystaa haddaad suxuurato maalinkaas si fiican baad u soomi oom badanna dareemi maysid tabardarro badanna dareemi maysid qur-aankaad akhriyi waad cibaadaysani adoo ishaysto xoogow yarjiicamood ah ayay qoraxdu dhacaysaa habeenkay suxuurtu ku dhaafto adoo le ilaahu qoraxdu may dhacdo war maalinku dheeraa wadaadku muxuu aadaanka ola daahay saacadda soddon jeer fiiriyey ayay qoraxdu dhacaysa soonkii baad dhibsan wakhtigii baa kugu dheeraan xooguhu waad rargubyoonaysa suxuur la'aantu marka baraka la'aan weeye in la suxuurtana barakaa ku jirta saasuu nabigu ka wadaa cibaadadaa loogu xoogaystaa wixii cibaada kugu kaaliya ama kugu barigantaala shay barakaysan weeye wacan zayd bnu aabit radi allahu tacaala qaal tasaxarnaa maca rasuuli illaah rasuulka ilahi baanu la suxuurannay uma qumna waxaanu u istaagnay u joogsannay ila salaati salaat lfajr wey salaat alfajri baa loo jeeda salaat subax baan u istaagnay zayd lagu yidhi kam kaana baynahumaa imisaa u dhaxaysay xilligaad suxuurateen iyo xilli salaada loo aqimay muddo intee laeg baa u dhaxaysa qaala wuxuu ihi saxaabigii qadru hamsiina aaya konton aayood in laga akhriyo qadar konton aayood dhan ayaa u dhaxaysay suxuurtaayadii iyo salaadaannu u joogsanay u istaagnay muttafaqun calayh konton aayadood inta lagu akhriyo ninkaan aad u carab fududayn ama aan carab cuslayn waa maxay maxaad tidhaahdee toddoba aii toddoba daqiiqo maxaa yeele ruuxa carabkood jusku shan iyo daqiiqo ku akhriya juskuna inuu laba boqoloo aayadood noqdaa laga yaabo hadduusan ka badaninba mararka qaarkood kolba aayaduhu say u dhadheeryahan u gaabeeyey toban daqiiqa iska dheh u badnaan badi u buradaa toban daqiiqo suxuurtii iyo salaadi geliddeedii wcn radi allahu taala idan waa takhiiru suxuuri suxuurta in dib loo dhigo fadliga ku jira wey saasuu nabigu yeeli jiray calayh salaatu wasalaam wa khayru lhadyi hadyu muxamadin sala allahu aleh wasalam waddo iyo jid ilaahay lagu caabudana tubta nabi maxamed baa u khayr badan wcan bn cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kaana lirasuulilah rasuulka waxaa u ahaa nabigu wuxuu lahaa muadinaani laba aadaanta fi oo raatib ah laga wada dad badan baa nabiga u aadaamay munaasabad maalinka la iskugu yimid noqotayaa maka noqotayaaba mu'adiniin dhowru nabigu lahaa laakiin madiine maka la joogo laba mu'adin baa joogto rukun ahaa waa bilaal iyo cabdulahi bn maktuum labadaa wey maalinkuu nabigu quba booqday ee masjidka quba ee haddaba aad booqataan markaad madiine tagtaan waxaa u aadaamay saxaabi sacad alqarad la odhan jiray geedkan maraaga ama abqada midhaheedu ka ganacsan jiray saasaa sacda qarad loogu bixiyey waagii dambena markuu nabigu xijaabtay calayhi salaatu wasalaam oo bilaal uu diiday inuu aadaamo bacda rasuuli lah sal slam aadaankii bilaal ninkii aadaami jiray ee booskii buuxshay wey sacd alqarad maka haddii la joogo abu maxduura saxaabi lo odhan jiray baa muadin raatiba ka ahaa marka kaana rasuul muadinaani waxaa loo jeedaa labadii muadine rukunka ee raatibkaa ah marka la joogo madiino inaad fahanteen baa ilata bilaalun wabnu ummi maktuum bilaal iyo ina ummi maktuum waa cabdullaahi saxaabiga indhaha la aad garanaysaan faqala rasuullah rasuulka wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal soo ma aha yu'adinu bileylin xilli aan salaaddii soo dhoweyn ayuu aadaamaya nabi allo muxuu xilliga u nusuuska nabiga ku caday bal wuxuu xilli hore u aadaamayaa kii tukan haye salaatuliil ku daahay inuu intuu ogaaday in salaadi soo dhowdahay uu noqdo oo suxuur doonto oo gurigiisii uu aado kii jiifayna uu tooso hadduu salaatuliil tukanhayo hadduu witerkii boobsiisanba uu asna baraarugo hawlo badan buu aadaanka loo hormarinaya salaadda subax ina bilaalan yuadinu bilaylin habeenimuu aadaamaa fakuluu iska suxuurto cuna raashinkiina washrabuu caba biyihiina xataa yuadina ilaa uu ka aadaamo ibnu ummi maktuumin um maktuum wiilkeedo cabdulaahi ah riwaya xadiiku uu leeya wakaana rajula acma laa yuadinu xataa lah asbaxta asbaxta aw adin qad asbaxta nin indhalaa buu ahaayo ilaa la waagi waa barye salaadda way caddaatee aadaan muusan aadaami jirin qaala wuxuu idhi ibnu cumar bay u eg tahay laakiin qaasin muxamed wey qaa'ilkan iska leh hadalkan waa hadalkii qaasim bn muxamed qaasim bn muxamedna xadiiu caaisha markuu warinayuu sidaa yidhaahdaa imaamku wuxuu isdhexgeliyey hadal mudraj ah oo min qowli qaasim ibnu muxamed abubakr sidiiq can cammatii caaisha ah iyo xadiiu ibnu cumar buu isfangeliyey xadiidkan sidan ah ayaa naafic baa wariyey can ibni cumar waxaa kaloo wariyay caaishaa wariso qaasim baa ka wariyay ibni muxamed can caaisha um اlmu'miniin can rasuuli illaah riwaayada marka caaisha ee qaasim uu warinayo yaa waxaa la socda walam yakun baynahuma ila an yanzila hada wayarqa hada marka lafdigaani lama socdo saxiixaynka markaad marayso lama socdo xadiidka ibnu cumare wuxuu la socdaa xadiidka caaisha ee min ariiqi اlqaasim ibni muxamed ibn abi bakr asidiiq radi allahu tacaala can qaal qaasim wuxuu yidhi walam yakun ma ahayn baynahuma bayna aadaani bilaal wa aadaani bni umi maktuub ilaa an yanzila hada inuu kan soo dega mooye wayarqa hada kana uu koro mooye bilaal baa soo degi jiray kadibna waxaa dabamari jiray cabdulahi ibnu maktuum aadaankoodu sidaasu iskugu dhowaabaa laga fahmayaa culamadu waxay leeyihiin muddaa u dhaxaysay waxaa loo jeedaa bilaal baa markuu aadaamo meeshu ku aadaamay iyo derbigii ama minaaradii ama masjidkii dushiisii ama dirgadihii u dhawaay uu ka dul aadaami jiray buu baaqi ku ahan jiray isagoo ilaalinaya ogtaiy waa berigiiyo dilaaca salaada markuu is yidhahda allelahi waa dhowdahay ama way dilaacday cadaato yuu soo degi jiray oo uu dhihi jiray cabdulaahiyow adoo de indhama qabtide way caddaataana ku ogaada orad aadaan qaabkaasay culimmadu ku jamciyaan lanna aadaanka bilaal iyo ka cabdulahi bn way kala fogaayeen muttafaqun calayhi waa xadiid laysku waafaqay riwaaya uu leeyahay xataa yuadina ibnu umm maktuum waxaa ku yimid xataa tasmacuu ta'diina ibna ummi maktuum ilaad aadaanka maqashaan ibna um maktuum iska suxuurta iska cuna waxaad riwaayo kale fainahu laa yuadinu xataa yaluca alfajru cabdulaahi ma aadaamo ilaa uu oogtu ay dilaacdo muttafaqun calay idan waxaa ku jira in aadaanka salaadaas waxa loo sameeyo laba mu'adin khaasatan marka bisha ramadaan la joogo oo dadku ay ku sargoostaanoo aadaanka waa aadaankii hebel weli salaaddii lama gaarin la yidhaahdo kaana waa aadaankii hebel salaaddii waa dilacday la yidhaahdo sida uu bishii ramadaan وعن cم بن cاص رضي الله تعالى عنهma قاaل رضي الله تعالى عنه أن رsuل اه صلى اه عليه وسلم قال nبg wuxuu yihi فصل ma بين صياamina وصياam أهل الكتاaب أكلة السحر xadiikan wuxuu ka hadlayaa masalo muhiim oo awaa'ilkii islaamkana jirtay dhaqan ahlu kitaabna ahaa ahlu kitaabku nasaare iyo yahuud hadday soomayaan oy maanta soo soomanaayeen xaggana ay afuraan oy seexdaan mar hadday seexdaan cunto dambe looma ogolay saan bay ku soomahayeen bilowga hore islaamkuna sidaasuu soomku ah xawaashuu soo maray marba hurdo dabadeed cunto looma ogolayn sidaasay ku soomi jireen adoon maantao dhan soomanaa haddaad wadaaddi guri intaad timaaddo afurka iikan aad tidhaahdo oo intay kuu soo waddo hurdo ay ku qabato jambareertoo dhacdo mamnuuc buu kaa yahay cunto biyo dambena ma cabbi kartid ma afuri kartid soon kalaad ku soomio isku bixisa culayskaasaa marka yahuudiya nasaaro soonka ka haystay muslimiintuna awaa'ilka hore ay ku rafaadeen ilaa ilaahay nasakhay subxaana wa tacaala idan haddii marka habeenkii markaad cishaha tukateed seexataba ilaa barrina aad ku soonta adoon suxuuranin waxaad u ekaatay dhaqankaad u ekaatay dhaqankii yahuudiya nasaaro soomkoodii soonkeenna iyo soonka yuhuudi nasara waxaa kala baxsho kala sooca suxuurta cunideeda haddaad suxuurato soonkii muslimiinta wey haddaad suxuuran weydo u qasad ama ha u qastine waxaad shabado u ekaatay soomkii ahli kitaabka muslimiin iyo gaalo iyo yuhuudiya nasara inay kala baxaanna waa ujeeddo diiniyeedoo allihii rasuulkiisu jecel yihiin haddii kale waannu milmaynaa waxaan muslimiin ku nahay inaan ummadaha ka soocannahay waxaan muslimiin ku nahay inaan gaala ka duwannahay ka dhaqan duwannahay ka diin duwannahay baanu muslimiin ku nahay haddaan ayaga isku mid noqonno maxayna kala socahaati magac ka muslim baynu noqonaynaa ama muslim lamood baynu noqon ama magac muslim faslu maa bayna siyaamina kala baxa soomka annaga iyo wa siyaami ahli اlkitaab iyo soomka ahlukitaabku waxaa weeye aklatu الsaxari hiraabashada wey akladu waa wixii hal mar loo fadhiistee la cuno akla wixii aad masdarumara dhihi jirteen weeye hal mar wixii la cunaa akla la yidhaahda raashiinkaad cunta ama ha ama ha hal mar waxaad u fadhiisateed cunto ayaa aklada la yidhaahdaa wixii aad afka hal mar gelisana ukla la yidhaahdaa way kala duwan yihiin damiirka ah, ah, hamsada haddaad godood ukla tiraa kaafkana reebto waxaa weeye afgelis hal mar wixii afka la geliyo hal fadhi wixii lagu cunana maxaa la yidhahdaa akla sidaas wey ay tamyiizu maa bayna siyaamina kala bixinta iyo kala sooca soomka annaga iyo wasiyaami ahlkitaab soomka yahuudiya nasaara waxaa weeye aklatu saxari suxuurashada iyo suxuurta in la cuno la hiraabto rawaahu muslim idan waajib maaha suxuurtu waa sunno mu'akada ah biijmaaci اlculamaa sida la sheego nimanka murmana waa la sheegaa laakiin in laga taga ma aha calaamad weyn oo muslimiin iyo gaal lagu la saaray weeye waa shicaar muslimiin waa dhaqan muslimiin nabiga ammaanay idan in laga taga ma wanaagsan xadiidkii ibni cumar iyo kii anasba waxaa ku yimid tasaxaruu walow bijarcatin min ma tasaxaruu walow bijarcatin min ma biyo laka badan allah ka dhigee intaadan soobin wuxuun afka ku dhuf koob qaxwa koob shaaha koob caana ah dhowr xabood timir ah wax kaleba ha isku sii dhimi haddaad rabto wax kale haddaad weydo bal biyuun kabo si loo helo kala bixi iyo kala soociddii soonkeenni iyo soonkii yuhuudiya nasaarada baabu fadli tacjiil اlfiri wma yuftaru calayhi ama wma yaftiru calayhi wma yaquulu bacda اlifطaar wuxuu baab yahay fadlu tacjiili اlfiri afurka in la dejiyo gabalku hadduu dhaco oy ceedceedu libidhaba in durba la afuro iyo wmaa yuftaru calayhi wixii lagu afuri laha waxyaabaha la jecelya in lagu afuro lagu afbilaabo iyo wmaa yaquulu bacda alifطaar markaad afurto ee xabadaha timirta cunta ama biyaha aad kabato wixii aad ku ducaysan lahayd can zal bni sacdin الsaacidi radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi sal ly slam qaala wuxuu laa yazaalu الnaasu dadku ka zuuli mahayaan dadku laga waayi mahaya bikhayrin khayr inay ku sugan yihiin maa cajalu اlfitra intay afurka dedejinayaan afurka hadaynu dadejinno oo celceedda marka la hubsada dhicideediba aan durba afuro khayr baynu ku sugannahay laa yazaalu naasu bikhayrin dadku khayr ka dhammaan maayo khayr ka zuuli maayaan cibaadihiiyo khayr iyo wanaag iyo sunnadii nabi maxamed inay hayaan inay jidka nabiga ku taagan yihiin ka zuuli maayaan maa cajalu lfitra inta ay afurka dadejinayaan muttafaqun calayh sunnadaa yarta in afurka durba la boobsiiyaa inuu nabigu wuxuu leeya khayr iyo wanaag weeye jidkii nabi maxamed weeye diinti inaad haysanno tubti bay tusaysaa maxaa yeelay raadka hadduu dhumo waxyaaba badan baa dhumaya dadku bini aadamka diintu hal maalin kama dhaqaaqa waxaad ahayd hal maalin kama xuubsiiban kartid sida masku iyo subxayd u xuubsiibtaan ee tallaabo tallaabaa looga tagaa siirsiir baa looga siibtaa sunaad ka tegi haddana waajib baad ka tegi waagada diintoo dhan laga loobaya ilaa ay soo hadho laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah waaga dambe aakhiru zamaanka marka la gaaro inta marka sunnooyinka la ilaalinayo diintu waa dhaqan tahay sunnooyinka dadka dhowree ilaaliya waajibaadki meel bay saareen wey an abi caiyata maalik bni caamir baa magaciisa la yidhaahda alhamadani qaala wuxuu ihi dakhaltu ana anigaa u galay wamasruuq ibn اljdac taabicigii reer kuufee qiimaha badnaa calىa caaishaan u gallay um اlmuminiin radi allahu tacaala canha waanu booqannay waana raggii wax soo bartay masruuq arday khaasoo caaisha tarbiyaysay faqiha wey faqaala laha masruuq wuxuu ku yidhi hooyadan caaisha wuxuu ku yidhi rajulaani laba ninoo min asxaabi rasuul asxaabi muxamadin muxamed xertiisii ah sal ly slam kilaahumaa mid walba kilaahuma mid kastooo labada saxaabi ah laa yalu kama gaasiro can اlkhayri khayrun la yimaado kama gaabsado kamana e, e, hoos dhaco weeye inuu khayrka ku dadaalayo waa afeefasho waxaa weeye arrin buu rabaa inuu sheego midna afurku dedejiyaa suxuurtana waa dibdhigaa midna sidaa ma yeelo keebaa sunnadii hayuu rabaa inuu yidhaahdo marka wuxuu diidan yahay ninkaas suxuurta dadejinaya afurkana dibdhigaya in laga fahmo ama loo qaato inuu yahay nin sidiisuba aan khayrka ku fiicnayn oo gaabisba ahaa tii buu diidan yahay rajulaani laba nin oo min asxaabi muxamadin xerti nebi maxamed sal ly slam kilaahuma mid walba laa yalu ay laa yuqasir kuma gaboodfalo kama gaabiyo kama gaasiro can اlkhayri ay can ficli اlkhayr khayrka inuu sameeyo hase yeeshee axadumaa midkood labadaa wadaad yucajilu اlmaqriba maqribkuu boobsiya oo dedejiyaa iyo wاlifطaara afuridaba saaday cedceeddu u dhacdaba wuu afuraa wuuna tukadaa wاlaakharu kalena yuahiru اlmaqriba maqribkuu dib u dhigaa iyo wlifطaara afuridaba keebaa marka saxan faqaalat caaisha waxay tidhi man yucajilu اlmaqriba wاlifطaar kumaa dedejiya maqribka iyo afurkaba qaala wuxuu ihi masruuq cabdullaahi yacni bn mascuud cabdulaahi baa sidaa yeela abu cabdiraxmaan alfaqiih faqaalad waxay tihi hooyadeen hakada kaana rasuul اllahi yasnac sidaasuu nabigu yeeli jiray calayh الsalaaة wasalaam in maqribka cedceeddu markay dhacdaba la tukado afurkana laga sii hormariyo ayuu nabigu samayn jiray rawahu muslim qowlu uu yidhi taabicigu laa yalu ay laa yuqasiru fi اlkhayr khayrka ma gaabiyo kuma gaboodfalo habsaan ma aha nin habsana ma aha waa nin khayrka ku dadaala laakiin halkaasay aqoonti dhigtay وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم waxaa xadiidka ku jira intaan laga tegin in nabiga sunadiisi lagu dadaalo oo cabdulahina uu ku dadaali jiray saa darteed nabigu wuxu alayh salaatu wasalaam cabdulahi bin mascuud cahdigiisi iyo siduu ku dhaqmiyo diinka ugu dhaqmo ogaada ardayda nabigu waxbaray iyagoo yaryar uu tarbiyeeyey wey ee toddobaatan suuradood ka qaatay nabi maxamed afkiisa kala baxay xilligoo asagu noolaana ee asagu fatwoonayeyna kitaabka qur-aanka fiqigiisa ninka yaqaana ma noolay afqahu naasi bikitaab illaahi buu ahaa waadanbaha xerta kasdaba timid ibnu cabaas iyo lala soo tartansiiyaa mooyeene markuu asagu noolaa uu fatwoonayay lagama daba hadli jirin fii fiqi kitaab illah asxaabtoo waxay u ogolaayeen inuu fahamka kitaabka asagu lambarkow ahaa agga qiraa'adii hawlo kale wey rag kaga fiicna ubay uu yahay farqun weeye bayna fiqu listinbaad iyo fiqu lqiraa'a waa kala duwan wadaadkaas marka sunnada ku dadaalkiisa iyo khayrka raadintiisa intaan la gaadhinba waxaa kaloo ku jira xadiidka haddaad dareento laba wadaad ama muslimiinta qaybo ka ah in sunnadii nebi maxamed garab marsan yihiin inaad ruux yaa ka aqoon roon ama aad og inuu xog haya aad ku yar dacwayn karto sii ree magaalnimo ah oo gobannimo ah. laba sheekh baan leeyahay midkood saa iyo saasuu yeelaa midna siduu yeelaa sheekhu maxay kula tahay xoogow si wax loo saxo maxaa yeele mabaadida muxtarama ah oo muqadasa ah oo diinkeenna ah dadku aadam weyo waa khaldami karaan way ismoodsiin karaan way isulmaseegtayn karaan ma khaldama waa alle marka adoon culummadeenna duraynin dhaawacan u geysanaynin in la ilaaliyo danta guuda diineed waa muhiim jiddan laakiin innagu haddaynu soomaali nahay dadka iyo diinta waxaa inoo horeeya dadka in la qadariyo iyaga wax loo reebo iyaga la ilaaliyo saa darteed haddii diinka si walba loogu khaldamo aad uga xanaaqi maayaan laakiin wadaad reerkooda haddaad taabato boor bay kaa kicinhayaan dhaqankooda waa sidaa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إلaahy wuxuu yidhi أxaب cibaadيi addoommadayda kuwa loogu jecelya ilaya xaggayga noogu jecelahay acjaluhum firan waa midka u afur degdeg badan addoommayga waxaan ugu jeclay haddii soon la joogo addoonka afurka u degdega cedceeddu markay dhacdaba afura axabu cibaadi ilay addoommayga midka loogu jecelya waxaa weeye aniga xaggayga acjaluhum firan ay iftaaran rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan hariib ariib buu ku daraa sidoo kale xadiidka waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma fii saxiixihi kadalika ibnu xibbaan baa saxiix yeela fii saxiixihi marka sidaas ayuu tirmidi maray wadaadka muxaqiqa hoosta wuxuu leeyahay sanadka xadiidku waa daciif wuxuuna u jeedaa oo uu ka wadaa wadaad la yidhaahdo qura ibn cabdiraxmaan almacaafiri baa ku jira xadiidka sanadkiisa awsaaci baa wariyay xadiidka can qura ibn cabdiraxmaan can ibni shaab الzuhri can abi salm cabdiraxmaan can abi hurayra marka xadiidka marka la wareejiyo wuxuu ku dul wareega madaaruhu wa calىa qura ibn cabdiraxmaan almacaafiri can الzuhriyi can abi salma can abi hurayra wadaadkan marka qura ah ayay isku khilaafeen muxadisiintu ma nin daciifa mise waa nin iqa axmed axmed iyo wadaadka la yidhaahdo axmed wuxuu odhan jiray waa munkar اlxadiiثi inuu xadiid mucayana u jeedaa laga yaabaa ibnu maciin asagu wuxuu ihi marna waa daciif buu yidhi riwaayo kalena wuxuu ihi waa iqo abu xaatim araazi wuxuu ihi laysa bilqawiy wadaadahaasaa ciddi ka hadashay ugu horeeye awsaaci oo ardaygiisi khaaska ah wuxuu odhan jiray maa aclamu axada aclama biالzuhriyi min qura axaadiia zuhri iyo xaalka zuhri imaamka dhan nin ka yaqaana qura jiro mana ogi waa shahaado aad weyn weeye xadiikuna waa xadiiu zuhriyi min ariiqi qurata can abi salma can abi hurayrata wey almuhim sida raajixa ninka waa nin iqa ah hase ahaatee axaadiista uu zuhri ku godan farbaa ku godan wadaadaha marka xadiiku waa daciifku odhanaya ninkaasay ku dhegan yihiin tirmidi iyo ibnu khusayme ibnu xibbaanka socodsiiyeyna waxay leeyihiin xadiidku waa min fadaa'il acmaal waa matni yar wadaadkuna wadaad sii liita ma ahee intanoo waa looga qaateen wey woona qaban karaa saa darteed ibnu wuxuu yidhi waan baaray axaadiitiisa falam ara lahu xadiiثan munkara wa arjuu annahu laa ba'sa bihi axaadiistiisoo dhan ku sameeyey dabagal xadiis munkara maba waranin buur asaguna bihi muslim baa ku sheegay fii saxiixi asagoo uu ku lahan yahay camna xaari ninkaad odhan jirteed ibn xibbaan wuxuu waa min iqaati ahli misra xadiidkan qudhigiisana waa u wariyayoo saxiixiisu ku soo saaray yacquub alfasawi wuxuu yidhi cidaaduhu fi lmisriyiin waana iqa ibn xibbaan baa u saxiiya ibnu khusayma tirmidi fasawi ibnu cadiy muslimu xoojiye isagoo laftirkiisu ragga halkaasay la mareen ibnu maciinoo riwaayadii iqa awsaaciu halkaa ka maray intaa waxaa dheer waa la mutaabaceeyey maxamed waliid azubaydi baa mutaabacaynaya wadaadkan quraa can zuhri can abi laakiin mutaabacada maxamed waliid azubaydi sanadkeeda dacfi baa ku jira hase ahaatee ariiq labaad buu xadiiku le min xadiii maxamed bn camr بن calqama can abi slm eh, can abi hurata can rasuuli sida marka raaj xadiidku inuu sugan yahay baa xoog badan wاlcilmu cind اllah sidaa tirmid baynu ku daynaynaa <clears throat> idan in xadiidku ariiq labaad uu leeyo fiican yahay waxaan ka raad qaadnoon ka ogaanay wadaadka cuqayli ahaa yaa dacafaa alkabiir ku keenay xadiidka wadaadka quruu ku eedeeyey markaasuu wuxuu yidhi walaa yutaabacu calay xadiidkan qura laguma raacin wahada yurwaa min hayri hada اlwajhi biisnaadin aslaxa min hada wuxuuhi xadiidkan laakiin ariiq kale oo kan ka fiican baa lagu wariya shahaadada marka cuqayli waa shahaada muhim jiddan lanna waa jaraax naqaad a ah weeye xadiidku iska lalaadiyo dhib baa haysta ariiqan ha weeran laakiin wuxuu inoo sheegay xadiidku inuu ariiq kale leeyahay tirmidina xadiidku waa xasan hadduu ku yidhaahdo inta badan shawaahid kaluu wax ku saxiixiyaa markuu qariibka raaciyuu dhib badan yahay markaas uu fardi inuu yahay tilmaamaa mooyeen sida kanoo kale almuhim xadiidku waa xadiid sugan muxuuna tilmaamayaa shawaahidda horaa kugu filanoo in afurka la dedejiyo waa diinta muslimiinta ilahay rasuulkiisuna ay jecel yihiin xadiidkii sacad eed soo marteen sahl bnu sacad laa yazaalu naasu bikhayri maa cajal fira kaaga filan xadiid abu hurera kaaga filan laa yazaalu naasu bikhayri maa cajalu lfitra cajalu lfitra faina alyahuuda wاnnasaara yuakhiruun war afurka dedejiya yuhuudiya nasaara dib u dhigay idinku ha u dhigina وعن cمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رsuuل اللhi صلى اه عليه وسلم إذا أقبل الليل habeenku hadduu ka yimaado oo ka soo rogmado min haahunaa agga bari xagga bari qoraxdu markay dhacdo habeenku mugdu xagee ka soo bilowdaa bari buu ka soo bilaabanaya iyo qoraxdu ka soo fogaatay iftiinkiiyo ilayskiina wuxuu u hoyanayaa galbeed idaa aqbala alleylu habeenku hadduu ka soo rogmadoo ka yimaado min haahunaa xagga bari wa adbara annahaaru maalinkana uu ka daba jeediyo min haahuna xaggan galbeed wa harabat الshamsu qoraxduna ay dhacdo faqad aftara الsaa'imu شharca ninka soomana waaba afurayba ninkii soomana waa afuray yani adugu ilen soonku soon xaggee buu qabtaa hadda waxaan idiin soo sheegaya shuruudii soomka maxay ahaayeen الإسلام والعقل الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والوقت القابل للsوم habeen soon ma qabtaa soon maalin buu asaxaa habeennima haddatan waan soomahayaa adun baa isdaaliyey habeen soon ma asaxo maxaa yeelay soomku maalin baa loogu tagay habeen looguma talagelin faqad aftara الsaa'imu kii soomana wuu afuray sharcan marka hadduu sharcan buu u afuray afurka had dejiyo muttafaq calayh وcan abi ibrahim cabdالlahi bn abi أwfa alansari radi allahu tacaalى canهuma qaal qaala wuxuu uhi saxaabigu sirna maca rasuuli الlah rasuulka ilah baanu la soconnay sirna huna waxay ka dhigan tahay saafarna maca rasul lah sal l slm baan la safaray wahwa saa'imun asagoo sooman riwaya xadidku le ba kunna maca rasuulillaahi fii safarin fii shahri ramadaan nabi maxamed baan la soconnay socdaal bil ramadaan ku soo aado kusoo beegmay falama harabat ishamsu qoraxdii markay dhacday qaala libacdi اlqowmi saxaabadii boorkood nabigu wuxuu ku yidhi waana bilaal riwaayada abu daud ba caddaysay inzil yaa bilaal bilaalow ka dagaadiidka oo fajdax lana nooqo booraj aan ku afuro ama shurbadii mushaari qaala libacdi اlqowmi saxaabadii la socota boorkood nabigu wuxuu ku yidhi yaa fulaan ay yaa bilaal fulaanku waa bilaal riwayada kala caddaysay bilaalow inzil deg ka dagaadiidka fajdax lana nooqo ijdax waxaa weeye baashii boorajkii taqaaneen biyaha lagu qoysan jireen ama caanaha eesolla qamadida ama gelleyda ama misirkii waxa noocaasoo kalea marka waa la soloolahayaa marka la soloolo idinku daangaad u taqaanaan ama waa yar baabicinaya kadibna waa la shiidi waa budo bisil marka ama caano ku qoyso ama biyo kul ku darso reer galbeedku basay yidhaahdaan halkana maxaad ka tidhahdaan ma bashay ahayd mise baja ahayd or xmaaradu maxay dhihi jireen xabashadu waash baso ma ahayn waat miyaad fahanteen badarkan caadiga geleyda ama qamadida ama bariiskaoo kalen baa la soloolahayaa marka la sololon baa la shiidi budadaas bisil baad wadani markaad degto ama biyo kulul baad ku qoysan ama caano kadibna waad cuni dabba kaagama baano kaasaa la yidhahdaa sawiiqaas wey kaa qoyntiisa iyo qooshidiisaa ijdaaxa loo jeedaa insil dego fajdax lanaa noo mushaaridii ama boorajki noo diyaari wey ama shurbaddii noo diyaari fa qaala yaa rasuul allah nabi allow low amsayta nabi ma wirkaaga sacadcaddi iftiinkii weli waa bal wuxuu u qaatay intii iftiinku galbeed ka muuqdo inaan la afuri karin nabiguna wuxuu u sheegay qoraxda hadday dhacdo iftiinku oo bannaanka oo bannaanba ha ahaatee qoraxdu hadday libaydho waa afuray low amsayta nabi allow haddaad galabaysan lahayd xoogu haddaad fiidsan lahayd buu ujeeda u yarkaaday nabi allow qaala wuxuu idhi inzil baan ku idhioo fajdax lanaa noo qaala wuxuu nabi allow ina calayka nabi allow iftiin maalinba weeye waa dharaare ina calayka nahaaran maalin baa nabi allow ku hayuu yidhi wuxuu qaata u fiirinin ilaa isagaa salaada ilaalinteeda iyo howlaha indhafiiqnida isagaa lagu ogaa xilkaa isagaa hayey wuxuu nabiga hawshaad ka hubsatid xumaan kama aha bilaal qaala nabi wuxuu inzil fajdax lana dogoo noo qoo boorajka wuxuu ihi fanazla waa saxaabigii bilaal fajadaxa lahum wuxuu u qooyey sawiiqi iyo boorajkii buu rasul rsulka ilah baa shurbadii cabay uma qaala marka hadda lala garramaya soo fadhiisaa layidhi way kaa maqantay hee idaa ra'aytum alleyla mugdigii haddaad aragtaan iyo hemamowgii qad aqbala asagoo ka min haa bari faqad aftara saa'imu soom ninkii soomana waa afuray maad fiidsatiiyo maad galabaysatiiyo iftiin baa muuqday waa sheeke baraley afur baan ku uri wa ashaara biyadi nabigu gacantiisi barakaysa wuxuu ku miidaaray markuu lahaa idaa aqbala leylu min haahuna nabigu uu lahaa qibala almashriqi ay jihat almashriq xagga bari buu nafta farta ku fiiqay saasuu yidhi bari hadda xaggu ba iga jiraay xawdha xaggun baan fiiqahaya show ayb muttafaqun calayh qowlu uu yidhi saxaabi nabigu yidhi bijiimin jiim baa la akrinayaa uma daalin daal baa la arin uma xaain muhmalatayn iyo xa aan dhibci lahayn iyo daal aan dhibci lahayn ay macnuhu waxaa weeye ikhlid asawiiqa boorashka ama shurb ama budada kuqo ku dheh bilmaai biyo yaa loo jeedaa bimacnaa waa maxay sidaasaa nabigu dhaqan u lahaa ninka ku khaldamana uu ka sixi jiray ceedceeduba hadday dhacdood hubsato horay ka afur dibudhigu waa khalaq وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله تعالى عنه عن صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول إذا أفطر أحدكم متكين هدو أفريو فليفطرها كو أفر على تمر تمر جنس التمر بالوجه جنس التمر بالوجه رواية الترمذي فليفطر على تمر فإنه بركة نبي عليه الصلاة والسلام يكون دور بقول سنة كورب سدايري قل هذا الراشيمة كنت تخصصيها ولها طبق قال إسلام بقى waxay soo xaqiijiyeen ruux baahan wuxuu afka saaro waxa ogu qiimada waa timir ruux baahanoo maanto dhan soomanaa oon baadii biyaba aan taabanin wuxuu ku af bilaaba timir baa ugu wanaagsan nabiguna kun iyo dhowr boqol sano kahor buu idiin sheegay dhakhtar iyo abiib ilaahay soo diray baa dhakhtar diineed buu ahaa muslimiinta wixii dhaawic ama dhib u geysan xagga caafimaadkooda nabigu ilaahay baa ka ilaaliyey waana ka dhowra iyaga falyufir calىa tamrin timir ha ku afbilowdo iyada dhowr xaba ka taabto fainahu baraka sidiisuba adoo marka baahi badan ku haysa ama gaajaysnaa hay looma dhawaado shay looma dhowaado shay aad u qabowna looma dhawaado shay kulul oo basbaasoo kalena lama agmaro shayga macaanbaa ugu fiican markay baahi badan ku hayso shay macaanoo najaralana timir baa ugu wanaagsan hawshaa ula hubo wey dibu baadha indhaha kala qaada fainahu baraka fain lam yajid hadduu ruuxu timir uusan helin falyufطir calىa maa'in biyaha ka bado xaloosha ha qooyo fainahu طahuurun waa nadiifiya biyuhu nabigu timirta wuxuu ku yidhi fainahu barakatun waa awood timirtu markaad saa u cuntaba awood bay ku gelinaysaa sucaraad xaraariya badan bay leedahay enerji badan bay leedahay calooshay qoynaysaa xidmaha waaweynee qaaloonka iyo dhibka keena daaway u tahay sonkorta ku jirtaiyo macaanku waa abiici jidhkaa u baahan marka la iska badiyo yay dhibaato keenta ama loo dhintaaba wadaadana way laysay goosaradan haddaad cunto malagaabaa galay wax walba haddii xadkiisa la dhaafiyo khatar buu isu bedelaya haddaad timir weydo biyo caloosha qooya xidmaha qooya aggana aan ku wareemin ku turin baa la rabaa alyuftir calaa ma idan timirta nabigu wuxuu ka yidhi barako weeye biyuna wuxuu ka yidhi waa nadiifiye jirkay qoyn biyuhu xidmahana waa nadiifin caloosha isku dhegtay ee maantu dhakaraysay bukhaarku ka buuxa iyo qiiquna way qaboojinaysa fa inahu tahuuru nadiifiye waa qaboojiye waa la kala duwayaa rawa abu daud watirmid qaala xadiiun xasanun saxiix an anas radi allahu tacaala can timirtaa in lagu afuro lagu bilowdo waajib ma aha waa sunna muakada timirna marku markuu leeyahay jinsu tamri buu jeedaa ma kala qaadin marka rutab iyo balxi iyo busr iyo timirta caadigeed ma kala qaadin xadiidka dambaa faahfaahin doona haddaad heli karto timir waxaad kaga bilaabeen rutabka curdanka timirta yacyacoodka ah ayaad ku bilaabanaysa maba haysidba de timir nooma baxdee meelahaasaa laga soo waaridaaye midaan haddaad heshaaba dadaashayba laakiin haddaad joogto meel rudab laga hel rudabkaa ka fiican timirta haddii rudab la waayo markaa unbaad timirta waaweyn cunayso inay sunno tahay baa ijmac la soo gooriyaa timir in lagu afuro lagu bilowdo laakiin ibnu mundir fii awsati wuxuu yidhi waa waajib shaaficiya way awilino waxay dhaheen wuxuu u jeedaa waa sunna mu'akadu ka wada ibnu xasan wuxuu yidhi muxallaha waa waajib ninkaan ku afurin timirna waa caasi dembiilo wey rasuulkaasuu la maray waana ku dagaalamay timi ninkii heli karoon ku afirin faqad casaa abalqaasim buuri dembi baa loo qoraayaa waa waajib mar haddii laisku hay waa sunna mu'akada iyo waa waajib timirta inoogu dadaala saan u badbaadno an anas bn radi allahu tacaala canhu qaal kaana rasul la sal lay slam yuftiru nabigu wuu afuri jiray qabla an yusalliya intuusan tukanin ka hor calaa rutabaatin dhowr xaboo timiroo ah ayuu ku afuri jiray isagoon tukanin afurkaa la hormarinaya afur yar nabigu afuri jiray kadib waa tukan jiray soomaalidu marka qaybana dhaqanba waxay leeyihin iyadoon la afurinba salaada la dedejiyo kadibna la afuro hadda waxay bilaabeen intii baasha la baraxdo oo si fiican loo casheeyo in haddana la tukado taalo sax ma ah shuqul carabeedka ma fiicun carabtu dhaqankaasay leeyi idinku markaad maqhribka tukataan hawshii la qaban lahaabay ayagu hormarsadaanba kadibna ceshey bay sii aadahayaan nin afur u noqonaya ma jiro marka sidaa ay soomaalidu u badan tahay baa saxa wax yaroo marka timir iyo biyo iyo sambuus iyo madhaasi ha la qaniino wixii dambana gadaala loo dhigto kadibna salaada la tukado afur marka kee la odhanaya dadka muslimiinta afuriya ee ajirka raadsanaya wadaadkii raashinka kuu kariye bariis iyo hilib iyo maraq kuu diyaariya si fiican kuu afuriyey iyo tagta iyo midkii caagada yaree biyihii xabaadkimata kuu dhibi kee ku afuriyey wadaad baa dhow xelow baa la afura ninna masaajidkuba ka shaqaystaa caagadii yaryar wuxuu la ordahayaa biyo ay timir lagu qaybinhaya intaasay xerta af ku dhufaan hadhowna gurigay tagaan alaabtii waa weynayd ee lagu kala baxayay bay ku dhufanayaan wadaaddaha keebaa afuriyey ma isbaarada masaajidka u dhigtay baa afuriyey mise ninka xaafadda ka howlhayaa afuriyey curfigeenu ninka xaafadda ka howlhayaa afur ah kan laftirkiisu ajir buu naga helhayaa wax la'aan dhici maayo ma isfahana warku sidaas wey kuwa la fiijini oo masaajid waxba la keeni maayo hawshaana waa khatar weeye ruux muslimoo soomanoo ooman waxaad siisa ajir baad ka helaysa nabigaa la weydiinaba allow maxaa sadaqa u fadli badan saqyu maacin biyo la iswaraabiyo wax ka fadli badan ma jiro marka ajir badan baad heli laakiin masalada afurinta markaanu ka hadlayno taasaa curfi ah fain lam takun ruabaatun haddii timir curdana la waayo oo nabigu markaa uusan helin fatumayraatun dhowr xaboo timiru nabigu ku afri jiray fain lam takun tumayraatun timir haddii la waayona xasa nabigu wuxuu kaban jiray xasawaatin min maa dhowr kabashoo biyo ah haddii rudab la helo curdankaasuu ku afuuri jiray hadduu waayo timirta caadiga gudgudana taqaanaanee caadigae ah hadduu waayo biyuu nabigu kaban jiray sidaas hawshu isu dabataalaaw rawabu xasa wuxuu kaban jiray weye xasawaatin kabashooyin oo min maain biyo ah rawa abu daawud tirmid qaala xadiiun xasan imaamku wuxuu iloobo ka tagay baabkii qaybtii u dambaysay soo ma aragtaan fadlu tacjiil اlfiri wmaa yafطuru calayhi wuu soo sheegay adiladeedii wmaa yaquulu bacda aliftaar wuu halmaamay sheekhu ruuxii afuray wuxuu ku ducaysan lahaa muusan sheegin nawigu baabka miyaad ku haysaan aniga ima dhigno xadiis tusahaya marka la afuro waxa lagu ducaysan lahaa wuuna soo tarjamaystay imaamku laba xadiis baa baabka ku timidoo markuu xadiidkan abu daauud iyo tirmidi wariyaanba ay daba dhigaan khaasatan abu daud baa daba dhiga xadiiku waa kii xadiidka ibni cumar كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى بورن جر وأنا حديث حسن سيد الراجحة هذا ضعف كل شيء لكن سيد الراجح هو حسن دار قدني بaa sheegay iyo abu daawud ba hayrkood halkaas ku tageen nabigu markuu afuro ama timirta uu ku afuro ama biyaha uu kabado wuxuu odhan jiray dahaba damaw onki waa tagay allah qaaday wabtallat alcuruuqu xididihii iyo xidhnihiiba waa qoyeen wa habata alajru ajirkana waa sugnaaday aan maanta soonay in sha allahu tacaala xadiidkaasi waa sugan yahay isagu mid mursal ah oo asagoo daciifaa jira oo min xadiii abi hurayrun yaan jeclahay asaguna allahuma laka sumtu wa calaa risqika aftartu wey waa mursal dacfi ku jiro waxaa kaloo laga soo nabiga laga wariy uu odhan jiray allahuma laka sumtu alla wadaan kuu soomay cid kale ooma soomin maanta wa calaa risqika calafkiiyo baadkaad ii qadartayna aftartu waan ku afuray xadiidka hore marka ducadaasaa sugan ducooyinka kale la sheego afurka agtiisa la sheego hal xaba kama sugno kulliga daciif wey xadiidka keliyaa la haya oo sugan ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى intaas وma يقuله بعد الإفطاaر أم عند الإفطاar intaasa kaaga filan baabu أمر الsاa'م بxفظ لسانه وجawاarixi عن المkhالفaaت والمuشhaaتمaةi وnaxوiha wuxuu baab yahay ruuxa soomay in la faro bxifظi لisaanihi carabkiisa inuu ilaashado dhowrto wa jawaarixi xubnihiisana uu ka dhowro xumaha muxuu ka dhowrayaa can اlmukhaalafaaت الشharciyaةi waxyaabaha sharciga aan ku wanaagsanayn ee sharci khilaafka ah ayuu ka baaqsanayaa maalinkaad sooman tahay carabkaada iyo adimadaadaba ka ilaali xumaha iyo dunuubta iyo wlmushaatamati caraatanka in layscayo laisku aflagaadoodo ee wanaxwi wixii la halmaala وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم, يوم صوم أحدكم حalaynu soo maraynay soonkiinni marka la gaadho ama maalinkaad soomanaydeen marka la gaadho ama uu ahaado ood sooman tihiin falaa yarfud midkiin yuusan cantarabaqashayninoo hadalka hadal dumareed ha ilaaliyo ilaaliya weeye dumarka waxa lagu shugaansan ama lagula hadlo ee howlaha damaaciga shaabada ku saabsan walaa yaskhab yuusan qaylinoo muran iyo qayliya qajajacna ha iska ilaaliyo fain saabahu axadu mid hadduu la caraatamo ama uu wax ka sheego ama uu duro aw qaatal ama ula dagaalamo afya adimbe kala dagaalamo falyaqul kii somanaa ha yidhaahdo inii saa'imu waan soomana ha edebsado way soonkiisa ha ilaashado ninka asagaa kharibani ku dayanin iska sabir inii saaimun ha yidhaahdo bilisaanihi aw bilisaani xaalihi labadaasaa la ysku hayaa lisaanulmaqaal miyaad ka dhihi war hebelow anugu waan soomana hor edhaaf war soonka ciyaari idaaniyo cid kala raata aan soomanay miyaad odhanaysa mise niyadaad ka dhiho waad edebsan labaduba lisaanulxaal iyo lisaanulmaqaalba waa la sheegaa jumhuurtu inuu lisaanulxaal yahay bay u badan yihiin muttafaqun calayh وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع روحا كتجن قول الزور هذا الكبينتا ويرد بينتا إن كان اسكدين ملك السومية والعمل falaysa lilaahi xaajatun ilaahay dankama laha fii an yaaca acaamahu inuu raashinka ka tago uu ka sooma iyo washarab cabitaan uu ka sooma sadar jamaaca min asalaf waxay dhaheen beenta xanta rufyaannimada waxyaabaha noocaasoo dhan iscayada aflagaadada kulli soonka jebinaya hadduu raashiin iyo cabitaan dibnahaada marayo dhuuntaada uu soonka jebinayo xumaantanaa ka daran bay dheh laakiin waxaa isku waafaqsan yahay dunuubta noocaasad geli soonkan inay dhaawacayaan bal ajirkii baabi'inayaan man lam yadac ninkaan ka fogaanin qowla zuuri hadalka beenta ah dhabta ahayn iyo walcamala bihi inuu ku dhaqmo uu samay isagoo sooman falaysa lilaahi xaajatu ila dan kama laha fi an yadaca inuu ka tago طacaamahu wa sharaabah xalay maxaynu soo maray inuu ilaahay soomka anaa iska leh wa ana ajzii bihi maxaa yeelay adoonka addoonku wuxuu oga tegay cuntadiisii iyo shahwadiisii iyo biyihiisii min ajli adoo soomama dad caraatamayso ood beentii daldalayso ood ummaddu isku dirayso taa macnadu waxaa ku tusaysaa alla dartii banaadan u oo dana kale aad ka lahayd saa ka baxayaa garabkaada ilahay dankaama laha ama gaajo isku dil ama oon iyo u dhimaaday kuu taallaa ilaan waxaaduu soomba ma ahe marka soonka waa la ilaaliyo rawahu lbukhaari baab fii masaaila min asawm wuxuu baab yahay masaa'il axkaam ku saabsan soonka oo maxaa ka mid a ah? can abi hurata radi allahu tacaala canhu sal slam qaal idaa nasiya midkiin hadduu halmaamo idaa nasiya axadukum baa bacdu nus qorahayaan laakiin riwaayada saxiixaynka maysan ku imaanin badankeed bacdu nus bay laakiin ku timaadaa siduu wadaadku ilaaqay ma aha wadaadka ninka la yidhaahdo maahir ida nasiya axadukum midkiin hadduu isilmaamo oo uu inuu somanaaba hafo oo faakala ou wax aw shariba ama u wax cabo falyutima sawmahu soomkiisa ha dhammaystirto adoo somanabaad ishalmaantay shaabaad iska cabtay caanaabaad iska dheragtay raashin meesha yaallaabaad fudhaal u qaadatay eber ka dhigtay mar dambaad xusatay adoo dhargay waad xusutay oo istakiin baa haysta inaad soomanayd nabig wuxuu uhi falyutima sawmahu soomkiisa ha dhammaystirto maxaa yeelay fainamaa acamahu اllah wasaqa ilaahay baa waraabiyey oo ruuxaasi qoodiyo raashini baad siiyey soonka waxaa jabiya waxaa shardi ah ruuxu inuu qasto cinda bacd ahli اlcilm falka kaa imanaya fii baabi الtakliif markaan marayno khiaab alwadci kama hadlayno takaaliifta waxyaabaha takaaliiftaa waxaa loo shardiyaa alqasdu ila shay ruuxan muxuu u qastay inuu afuro qasdin soonku inuu jebiyana ooma qasdin wuxuu halmaamay inuu soomanaaba raashinka inuu cunun buu qastin laakiin soonku inuu jebiyo ama uu buriyo oomuusan qastin mar hadduu halmaamay waxba looma haysto wey waxba looma haysto fainamaa acamahu اllahu ilaahay baa quday wasaqahu waraabiyey ilaahay baa la doonay weeye addoonkaas soonkiisuna inuu u jiro xaggana gaajadii baahidu iska tiro muttafaqun calayh wa can laqiid bni sabira radi allahu tacaala canhu qaal idan macnuhu waa maxay hilmaanku ma buriyo wixii hilmaan ku yimaada ee ama cabitaan ama cunitaan ah waxaa weeye soon ma jabiyo waldhan galmadu siday meel ay ku timas waajibinaysa maxaa jira galma lama halmaamay kala dheh hadduu asagu hilmaamo islaamtu se halmaamaysa wadaaddu hadday halmaanto odaygan soo xadxaydhay se halmaamaya waa hawl weyn oo halmaamin karin ila muqadimaadii hawlaha ka horreeyay dheh biyo daflaysiya ama qaada raashin lagu qaaday waa halmaami karaa laakiin hawshaani waa hawl weynoo halmaan ma galo waxaa le aadaal hadday dhacda ka warran wadaadda allow niman waxay dhaheen waa wuxuu la yahay raashin iyo cabitaan buu la yahay waxaa la yidhi see oo noqon kara nabi maxamedna ma sheegin ilaahayna ma sheegin waxaad haysaan markaad galmo oga qiyaas qadanaysaan cunto iyo raashiin waa qiyaasu alaqladi cala alakhafi waana faasid اlictibaar fi اlusuul laba shay marka la iskaga qiyaas qaadanayo waxaa shardi ah inay isku mid yihiin ama faracu uu xoog badan yahay oo ka daranyaha kale haddii la yidhahdo kaadibaa weyse jebisaa saxaare iska daabaan lena warkeed haddii digaag ninkii xaqdarro ku jira naar buu gelayaa iska daabal ninkii muslim dinaar asagu waa jahanaba waa u diyaari yacni labada shay iskaga qiyaas qaadan waxaa shardi ah inay cillada ku siman yihiin ama faraca dambe maqiiska ah ay cilladu ku xoog badantao asagu kale ka daran yahay markaad laakiin galmo aad ka dhigtaan farac raashiin iyo cabitaan aad ka dhigtaan asalka maqiisu calayga waa muxuu waa qiyaasu اlaqladi ama qiyaasu اlashaddi wاlأhqali cala اlakhafi wاlaysari wey waa qiyaas waxay dhaheen fasid اlictibaar ama fasid اlwadci wey waada halkaa la maro adoo masale dagaal ka taagan yahay weeye xagga naxariista maadaama raashiin iyo cabitaan iyo hawlahaan isku meel lagu sheego qur ka wada hadlay nabiguna ka wada hadlay waa isku meel baan marina haddayba dhacdo in halmaan wax ku dhaco halmaan wax ku dhacana hawsha way adag tahay saa bay fuqadu ka niqaasheen ninka lagu qasba galmo dembi baa loo qoraya ee qorigaa ka lagu qabtilaya haddaadan gabadhan kufsaneen shan isku barbara kaa baxays ee gabadha kufsaday u galmooday masaaniba maxaa lagu samayn hawsh bay ka naqaasheen qole waxay dhaheen waa xataa haddii la qasbo xadkii baa lagu oofinaya oo mukram nin qasbanoo cabsan haya maba soo diyaargaroobi karay dheheen hawshaani waxay u baahan tahay xisaabo kale nin cabsanoo gerirhayo aaka lagu hayo goormu madaxa la baxaa bay dheheen oo indhaha kala qaadaa mar hadduu hawshaa sameeyo ninkan maba qasbanayne waa siduu rabay ninka si u socday wey hawshaa marka jimaacu waa ka daranya meelo badanoo fiqiyaadka ku duwanyahawlaha kale waa ka duwanya ninkaa laga niqaashiya dumarka maaha dumarka iyagu waa la qasbi karaa waana iyagu waa mukrahiin waa la darqii karaa waa la qasbi karaa oo ikraahu waa galaa baabkooda markaa la marayo waxa laga hadlaayo waa ninka u baahan daynabi iyo dabkaca u baahan weeye ninka laga niqaashayo وعن لقيط بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله رسولك إلهي صحابي مسائل بدون نبي ويدي وقيب كميدا وكسو قات الشيخ وحديثك سو دارنا ولا وريا سنن كي مسانيده سو غابنا ولا ورشا قلت يا رسول الله رسولك إلهي أخبرني إيغا ورعين الوضوء ويسو حكم كذا إيا هوله النبي الله يسي قال النبي حول أسبغ الوضوء ويسدا كحليرو دمايستر xubnaha iyo weysada meelahaad biyaha marnay si fiican ugu xildhiro dhammaystir wey wallil alaniyo bayn alasaabi faraha inta ka dhaxaysana alaniyo saa gacanta markaad dhaqaysa faraha saa dhe oo faraha dhexdooda faraha istiinbu isgeli si ay biyuhu u gaaraan dhexda wabaali ku xeeliro fi listinshaaqi sandaarsiga biyaha si fiican sanka ugu jiid meel fogee fiifna soo dheh ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyeen haddaad sooman tahay sambacaraarka intay dhaafaan bay gudaha gelayaanoo dhuunta u wareegayan kadibna waa laqi karta soonkana waa kaa jabi kara rawa abu daawud watirmid qaala xadiiun xasanun saxiix marka waxaa ka soo baxay haddaad soomantahay haddii kale weysada waa lagu xeldheeraan faraha waa la falanqaynoo si fiicanba gacanta loo dhaqi waa la sandaarsan waa loluqluqani laakiin haddaad soomantahay ku xeldheeraan maysid luqluqashada cafwan sandaarse ku xeldheeraan maysid waana axaadiista loo daliishado sadu daraac qaacida la yidhaahdo waxyaabaha keeni kara dhibaatada in laga hortago nabig wuxuu ka hortagay waxa soonka jebin eh, karo diidaya wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat kaana rasul la sal lay slm rsulka ale wuxuu ahaa halkan waa baaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'iman fuqahadu mutaakhiriinta waxbay ka dhambasheenoo way ka dhehdeen masaa'il fara iska dhib bay ka dhehdeen ilaa ay yidhaahdeen markaad sooman tahay garbe iyo biyowebi lama geli karo oo laguma qabaysan karo maxaa jira sagaalka dalool mid ka miduu biyo kaa geli karaan bay dheen aadamu sagaal dalool buu leeyahay sagaalka meelood laga neefsaday biyuhu kaa geli kara hawlahaas waxba kama jiraan iyadu ama sagaal dalool yeelo ama sideed yeele aday kuu tallaaye hawshaasi shuqulkuma laha rumayga laftirkiisu way diideen waay dheen markaad rumaynayso sooman tahay aadaa u xildhiran ilaa an takuuna saa'iman taasi axkaam badan bay ilxaaqeen oo ka dabageeyeen ma'hadkuna marka wuxuu noqonayaa xillada istinshaaqa iyo kuwa kale ma isku mid baas waa kala duwan yihiin wa can aisha radi allahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tihi kaana rasulla rasulk wuxuu yudrikuhu waxaa haleeli jira oo qaban jiray alfajru oogtaa u dilaaci jirta salaad suxbaa u dilaaci jirtay wahwa junubun asagoo ka janaaba qabo qasli qaba min ahli reerkiisii asagoo xaaskiisa u galmooda oon weli janaabadii ka qabaysanin yaa mararka qaarkood waxaa dhici jirtay in waagu nabigu u baryo u dilaaco uma yakhtasilu wuu maydhan jiray bacda uluuci اlfajr wayasuumu maalinkana waa soomi jiray macnadu marka waa maxay janaabo kula gaadhay waa beri soonka xuma haday galmadu dhacday oogta ka hor oogta ka hor intaan salaadu dilaacin ka hor galmadii ahayd oo qabayskeedii ka daahday wax culaysa soonkaada ku keeni maayo axaadiia tilmaamaysa ninkii waa bariista falaa sawma lahu waa mansuukho biijmac اlmuslimiin ijmaca dambe marka khilaafka horena waa khilaaf laga soo tago matruuga adiladana ku dhisnaba wadadaha qaarkood sheega وcan caaisha radi allahu tacala canha وumi slma radi allahu tacala canha wa waqaalata labada waxay dhaheen hooyooyinkeen umusalama iyo caaishaba kaana rasuulullah wuxuu yusbixu kii waa bariista junuban isagoo janaabo qaba min hayri xulumin riyana aan ka janaabo qabin uma yasuum waa soomi jiray yani wahwa junub min ahli bay lamid tahay wahwa junub min ahli waxaa dhici karta in janaabadu ay tahay riyo aad riyootay marka ay biyo kaa yimaadeen ma waxay ku dhaheen hooyooyinkeen asagoo xaaskiisa u galmooday oo aan weli qabaysan waagu u bari jira mararka qaarkood uma yasuumu markaana wuu soomi jiray muttafaqun calayh baabu fadli sawmi اlmuxarami washacbaana wاlashhur اlxurumi wuxuu baab yahay baabkan aan ku daray insha allah wuxuu baab yahay bisha muxaram ee zake la yidhaahdo ee sanadka islaamka uu ka bilowdo soonkeeda fadliga ku jira iyo waa shacbaan bisha ramadaan ka horaysa iyo waalashhur اlxurum bilaha xurma ee afartaa ah, saddex isku xigti iyo mid gooni u taagan dulqacday dulxije iyo muxaram saddexdaasa isku xigta bishaad u taqaanaan sida taal iyo carafo iyo zako saddexdaas waa ashhur xurum isku xigta nin reemiya ah oo jaahili ahaayo islaamay baa la yidhi xurum noo sheeg wuxuu idhi wa arbacatun wey ashhur xurum alaaatun sardun waaxidun fardun buu laakiin aduu ma badqan hawshaas wuxuu idhi afar way bilaha xurmada leh alaaatun sardun saddex way xidhiidhaa buu sanka isku haysaa waaxidun fardun waa rajab rajab gooni bay u taagan tahay buui keligeed mutanawi iyo saddex fayl ku jirta oo ah dulqacda iyo dulxije iyo muxaram ood u taqaanaan sida taaliya arafiya zako afartaa bilood oo soonkooda la badsho wa can abi hurayrata radi allahu qaal qaala rasul la sal ly slam afdal soonka u fadli badan sunno ah ramadaana bisha ramadaan kadib shahrullahi almuxaram bisha muxaram la u fadli badan bil soomo wa afdal salaati salaatuleyl iyo salaad sunnaha ah, midda u fadli bacda faradka kadib shanta waqti kadibna salaat leyl wey rawaahu muslim salaadaha sunnada ah waxaa u khayr badan weeye salaada niska dambe habeenka la tukado soonka sunnada ana bila ahaanna bisha muxaram baa u fadli badan wey rawaahu muslim وcan caaisha radi allahu tacaala canha qaalat hooyadan waxay tidhi lam yakun الnabiyu suubanuhu ma ahayn sal اllahu alيه wasalam yasuumu kii sooma min shahrin bil xaggeed agara wax ka badan min shacbaana bish shacbaan bil uu nabigu shacbaan ka soom badnaa ma jiro bilu shacbaan ka soo badnaa nabigu ma jirto bay hooyadan itacaaisho markii nabiga la weydiiyo dhowr cillo ku jawaabay wuxuu bisha shacbaan waa bil acmaasha la gudbiyo alla loo geeyo waxaana jeclahay camalkayga faylkii rabbi in loo geeyo anoo soman riwaayo kale nabigu wuxuu bisha shacbaan waa bil aajaasha la qoondeeyo la jaangooyo waxaa dhacahaya waxaa soo kordhaya waxa dhalanaya waxa dhimanaya ajashayda iyo xukumkayga maqaadirta in la gooyaan jeclan anagoo sooman riwaayo kale nabi allow maxaad shacbaan aad ugu soontaa wuxuu nabigu waa bil la halmaamo soonkeeda aan la dhooroofinba bilihii xurmada lahaaba rajabba waxay u dhexaysaa rajab iyo waxay u dhexaysaa ramadaan rajab oo bil xurmada la soo soomo cibaadada la badiyaa ramadaan baa loo diyaar garoobaa shacbaan waa la halmaabaaba xilliyada marka aadamuhu ay alla halmaamaan ama aysan dhooroofin ama khafladu ay ku badan tahay laga ilduufo addoonku inuu beegsado ilaahay caabudona waa hawl wanaagsan maadaama shacbaan ay qarsadeen laba biloodoo waaweyn rajab iyo ramadaan ay laqeen nabigu wuxuu jeclaa inuu nooleeyo ku nooleeyo soon badan fa innahu kaana yasuumu shacbaan ay tirooyeen shacbaan buu nabigu soomi jiray kullahu ay haalibahu kullahu ay haalibahu badankiibuu soomi jiraa loo jeedaa riwaayaddan baa ku caddayn doonta wa fii riwaayatin waxaa ku yimid kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila shacbanu nabigu soomi jiray wax yar mooye muttafaqun calayh wa can mujiibat albaahiliya yani bilahaas xurmada leh ha la badayo soonkooda shacbaan ha la soomo muxaram ha la soomo nabigu yeeli jiray maalmaha u dambeeyana ha laga tago maadaama nahyi ku yimid wa can mujiiba albaahiliya mujiibada ma gabadh baa mise nin baa laisku hayaa can abiha aabbaheed bay ka ayada mujiib ama ba mise waa taabiciyad waa laisku wada dhexu waa saxaabiyad bay dheheen hadday saxaabiyad tahay xadiidku wax dhiba ma qaba sanadkiisu hadday taabiciyad tahayna wadaadda waxay dhhen waa majhuula majhuulo lama yaqaan saa sanadku waa daciif wadaadka marka muxaqiqa ah, wa sanad alxadiid daciifna wuxuu u jeedaa mujiiba waa taabiciyo waana majhuulat اlxaal sida raajxana xadiiku xasan weeye waanu tilmaami doonaa sababkaanu saa u nidhi can abihi aabbaheeda cabdullah bn xaari baa la yidhahdaa cabdullah bn xaari albahili baa saxaabiga loo yaqaan aw camiha adeerkeed dhib malaha laba saxaabi wey jahlada saxaabada dhib malaha wuxuu sheegay aabbaheed annahu ataa rasuul allah rasuulka ilahi inuu u tegay buu sheegay uma inalaqa kadibna waa nabigu u yimid waa islaamay axkaam badan buu nabiga weydiiyey markaasuu saxaabigu tegey uma اnطalqa waa dhaqaaqoo miyigiisii iyo reerkiisiibuu ku laabtay faataahu nabigu u yimid bacda sanatin sanad kadib buu nabigu u yimid hal sana kadib buu nabiga haddana soo booqday waqad tagayara iyadoo isbadashay xaaluhu xaalkiisii iyo shanigiisi iyo hayatu muuqaalkiisi iyo qaabkiisi isagoo dhaadan oo dhalaalahayo oo wirwidhahayo nabigu u yimid ninkii isbedelay oo midabkiisii iyo muuqaalkiisiba isbedelay buu nabiga kusoo noqday sanad kadib faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow amaa tacrifu nabigu hadde ninkuu mar arka wuu garan jiray dhowr sano ka hor ninkuu arka nabigu wuu soo qaban jiray nabigu baa garan waayey sanad ka hor buuna yuu saxaabi nabigu ka tegay wuxuu ihi amaa tacrif nabi ma waadan i garanayn nabi allow ma waadan i garanaynin qaala wuxuu waman anta kumaa tahay qaala wuxuu ihi ana albaahiliy ninkii reer baahilaan ahaye alladii ji'tuka caama alawali ninkii reer baahile waxaan ahay sanadkii hore kuu yimid qaalna wuxuui famaa maxaa ku doorshay ninkiiba ma tihide maxaa ku helay waqad kunta xasan alhay nin muuqaal quruxsan oo fool wanaagsan baad midabkiisu ifahaayee aafadan xaggay ka timid aan kula garan waaye qaala asxaabigu wuxuu ihi akaltu طacaaman mundu faaraqtuka ila bileyl naftu iska goyey saxaabigu wuxuu nabi allow saan kaaga tegey weligay ma luumano wax ma cuna habeennimo mooyee maalo dhan waan soomanaabu sanad dhan buu soon oogu daayey habeenkunbuu wax afka saaraa miyina waa ku nool yahay marka sadaadadii iyo ceedceedda iyo milicdii waxaa kala goostay iyo baahidii ninkii waa isbedelay maa akaltu ma cuna طacaama raashiin mundu faaraqtuka intaan kaa taga nabi allow ilaa bilayn ilaa fiil habeennimo mooyee faqaal cadabta nafsaka nabig wuxuu hi naftaadii baad cadaabtay yaa kuu diray lima cadabta nafsaka maxaa naftaad u cadaabtay managaa kuu dira hawsha ayada uma qaala suban wuxuu yidhi sum shahra sabri bisha dulqaadka iyo cibaadada soon oo ramadaana ramadaan baa shahru sabri loo yaqaanaa wa yowman ka min kulli shahrin bil kastana hal maalin ka soon bisha ramadaan soonkeeda meel saar oo waajibku saaran xagga sunnada bil kasta hal maalin ka qaal wuxuu uhi saxaabigii cabdulahi bn xaari albahili zidni nabi allow ii kordhi soonka sunnada fa ina bi quwa xogow nin ishaystaan ahaye soonku waa ii sahlayn nabi allow ii kordhi qaalna wuxuu uhi sum yowmayni min kulli shahrin weye bil kasta laba maalmood ka soon kugu filane qaala zidni nabi allow ii kordhi buu de waan awoodaay qaala sum alaaa ayaam bil kasta saddex beri ka soon qaala zidni nabi allow igu dar qaala sum min alxurumi haddaadan daynaynin bilaha xurmada ka soon bilaha labayo tobanka ah ramadaan mooyeen kooiyo tobanka soo hadhay afarta xurmada ka soon sun min alxurumi watru kana bilaha xurmada wax ka soon kana tag qayb ka soon qaybna iska rajab qayb ka soon qaybna iska daa dilxijo qayb ka soon bisha carafo dilqacdo sidoo kale sun min alxurumi watruk badhna soon badhna ka tag sumi alxurmi watruk sumi alxurmi watruk bilaa xurmadana qayb ka soo qaybna ka tag wa qaala biasaabicihi alaa fadamaha nabigu farihiisii saddexda ahaa yuusaa iskugu qabta marna wuu saddex ka soon saddexna ka tag saddex ka soon saddexna ka tag buu nabigu leehay fadamaha uma arsalaa waar sii daay waa yani saddex beri ka soon saddexna ka tag qayb ka soon qaybna ka tag nabigu sidaasuu u jeedaa yacni bisha ramadaan iyagu gooni weeye bilaha kale afarta ee xurmada leh wax ka soo waxna ka tag raw abu daauud wasakata calayh abu daauud baa ku bilaabay baabka bisha muxaram in la soomo soonkeeda la jecely buu ku bilaabay wuuna ka aamusay fahuwa cindahu saalixun xadiidka asagaa diyaa almaqdisi baa xadiidka wariya asaguna fii mukhtaaratii buu ku wariyaa asagaana ka fiican xaakim iyo khayrkii oo xadiidku kitaabkiisa ku keen xaggana uusan cilaynin agtiisa waa ka sugan yahay intaa waxaa dheer gabadha mujiibaa hadday saxaabiyad noqotona falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi weeye hadday taabiciyad noqoto jahaaladoo dhib ma laha maxaa yeeyey لculuwi طabaqatiha wa riwaayatiha can waalidiha wالshawaahid اlkaiirati lilxadiiث xadiidka bilahan muxaramka xurma in la soomo bil kasta maalin laga soomo saddex laga soomo shawaahid fara badan bay xadiid badan baa ku timid kow gabadhu waa taabiciye طabaqo sare ah laba waaridkeedba wax ka waranaysaa saddex xadiidku qisuu wataa intaa marka la ysku daro xukunka abu daawuud iyo diya almaqdisi baa saxan xadiidkuna waa xasan wa shahru sabri ramadaanu wey shahru sabri miyaa doonaysaa waa bisha ramadaan wallahu subxaanaه wa tacaala aclam